alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa licaanka ayaynu ku jiray xadiiska aynu soo marray hore xadiiska cabdullahi bni cumar labada ka hore lafdiga dambe uu yidhi wa fii lafdin laa sabiila laka calayha faqaala yaa rasuul allahi maali iyadaa markaa riwaayadaa waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey waayahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala jaءa rajulu min bani fazarata ila اnabiy salى اllahu aleyh wasalam faqaala ina imra'atii waladat ghulaama aswad abi hurayra wuxuu sheegay wuxuu idhi nin baa u yimi ninkaasoo reer bani fazaaro ah waa qabiil qabaa'ishii carabta ka mid ah waa qoladii cuyaynatu bnu xisnin uu ahaa ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga ayuu u yimi faqaala wuxuu idhi ina imra'atii xaaskaygii ama gabadhii aan qabay waladat waxay dhashay ghulaaman wiil bay dhashay wiilkaasoo aswada madow inan madow bay dhashay isagii ma madooba xaaskiisuna ma madooba ilmo madow markay u dhashay shaki baa yaro galay tii buu nebiga sala allahu alayh wasalam weydiinaya qadfi uu zina ku ganayo ma tasriixinoo ma caddayn ama ma sheegin laakiin inuu wax tilmaamaya laga fahmayaa faqaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam hal laka ibil nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam geel ma leedahay qaala wuxuu idhi nacam haa geel waan leeyahay qaala famaa alwaanuha wuxuu idhi midabadeedu maxay ahaadeen bal midabada geelaa ii sheeg qaala xumrun waa cascasyihiin buu idhi waa geel cascas qaala fahal fiiha min awraq ma ku sugan yahay mid madow bacdi ma ku sugan yahay oo madow saafiya aan ahayn ee midabkiisu ramaadi yahay ama madow bacd ah qaala wuxuu uhi inna fiiha la wurqa haa waa ku sugan yihiin qaar madow iyo caddaan isugu jira ama madow bacda ahi waa ku jiraan wurqi waa awraq jamaceedii axmaru xumrun awraqu wurqun akhdaru khudrun wasni waa saas qaala faannaa ataaha daalik xaggee buu uga yimi kaasi haddii geelu cascasaa asal ahaan nirgaha ku dhalanaya qaarkood inay markaa ahaadaan qaar markaa madowbacad ah xaggay ka timi qaala casa an yakuuna nasacahu cirq wuxuuhi waxaa laga yaabaa in ciriq hore jiitayoo hiddo hore inuu jiitaa laga yaabaa oo geelani geeluu ka isirraayo hore in qaarkood madmadoobaayeen baa laga yaabaa ama madow iyo caddaan ay isugu jireen ayaa laga yaabaa qaala wahaada casaa an yakuuna nasacahu cirq kanna waxaa laga yaabaa inuu cirq jiitay ama hiddo hore inuu jiitaa laga yaabaa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey riwaayo muslim saxiixa ku soo wariyey waxay sheegaysaa oo ziyaadinaysaa wa huwa yucaridu bian yanfiyahu wuxuu tacriidinayaa sarbeebayaa inuu ilmaha iska nafiyo o iska diido ou yidhahdo anigu ma dhalin taasuu sarbeebaya riwaayada muslim baa sheegaysa wa fii aakhirihi aakhirkiisana waxaa ku sugnaa walam yurakhis lahu fi lintifaa'i minh nebigu sala allahu aleyh wasalam uma ruqsayn inuu iska diido ilmahaasoo iska nafiyo ninkaasi oo yidhahdo anigu ma dhalin miduu u ruqseeyo nebigu u banneeyey ma aha arrinkaa uma oggolaan xadiidkani baabka wuxuu ka khuseeyaa nooc tacriida ayuu samaynayaa sida riwaayada muslimba ay sii caddaynayso ahlucilmiga qaarkood waxay ka deliishadaan sina in la sarbeebo ama la tacriidiyo inaanu qofku qaadif xadkii ku rumoobayo aanu ku noqonayn taasna waa mid ay madaahibtu isku khilaafsan yihiin tacriidku qadfi ma noqonaya mise ma noqonayo culammada odhanaysaa qadfi ma noqonayo xadiiskani wuxuu ka mid yahay waxyaalahay deliishanayaan buu ka mid yahay waxay leeyihin maadaamay xad tahay xadkii waxaa lagama maarmaan u ah tasriix marka haddaan la tasriixin xadki kama imanayo oo qadfigii xadka waajibinaya noqon maayo waana sida jumhuurka culammadu ay ku tageen xadiidkani wuxuu ku tusinayaa nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ninkaasi reer bani fasaare ayuu ahaa sida riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan magaciisa waxaa la odhan jiray damdam ibnu qataada ayaa la odhan jiray damdam ibnu qataada ayaa la odhan jiray ninkani iyo gabadha uu qabaa midna ma madooba oo wax madowa shaqo kuma leh haddana ilmo eh, madow ku jiro midabkiisa ayaa u dhashay arrinka markuu ishkaal geliyey nebiga sala allahu alayh wasalam buu weydiiyey nebigu sala allahu alayh wasalam tusaale u soo qaatay yacni si uu qanciyo wuxuu yaqaannay buu ugu mateliy ninkani waa nin reer oo geelyaqaan ah geeliisu midabkay leeyihiin buu weydiiyey wuxuu yidhi waa cascas yihiin wuxuu yidhi qaaraan casaan ahayn oo madow iyo caddaan isugu jira ama ku dhashaan wuxuu yidhi haa xaggay ka timi midabkaas kale ee ka duwan midabkii geela xagu uga yimi awrka abaahiyey ma madooba ama madow bacad ma aha geeluna waa geel cascas awrkuna waa cas yahay wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa hiddo hore inuu jiitay baa laga yaabaa nebigu markaasuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inankaagana waxaa laga yaabaa in hiddo hore jiitay baa laga yaabaa falacalla ibnaka nasacahu cirqun sida riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan hidduhuna waa wax jira oo waxa weeye intan dhow keliya ka shardi ma aha oo waxaa dhici karta waalido hore in markaa hiddahoodii oo ilmaha ku soo baxaa dhici karta qolyaha dhakhaatiirtu waxay sheegeen ilmaha labadiisa ayeeyo iyo labadiisa awow mid walba ilaa toban dabaqaa la raacaya ayeeyadii aabbe ayeeyadii hooyo awowgii aabbe awowgii hooyo ilaa toban ayaa markaa hiddahaasi ka imanayaa bay yidhahdeen sida markaa muctaadkee la barta afar haddaad toban ku dhufato waxay noqonaysaa afartan intaasoo keliya maaha laaga kalaa dhexda ka baydhaya oo mid walba markaa waxa weeye wuxuu leeyahay aabbihii hooyo awowgii hooyuu leeyahay hooyadaasi hooyihii aabbay sii leedahay markaa laaga kalo xaggaa u baydhayaana waa jiraanoo dacallada ka raacaya markaa hiddihii intaasuu ka soo dhex baxayaa kuwan dhow sida badan ha ka yimaado laakiin kuwaa horena waa dhacdaa inuu ka yimaado yacani mid walba waa dhacdaa marka waxa weeye ciriq hore inuu jiito ayaa markaa suuroobi karta waxay culamada qaarkood ka deliishadaan qiyaaska ayay ka deliishadaan in qiyaas saxiixi jiro waayo nebigu tusaal u yeelay marka taasina waa nooc qiyaasay yidhahdeen culammadu weliba khataabi wuxuu odhanayaa waa aslun fii qiyaasi shabah qiyaaska qiyaasu shabah la yidhaahdo ayuu xadiiskani asal u yahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa habka uu nebigu sala allahu alayh wasalam dadka wax u bari jiray iyo tacliimtiisu inay ahayd markaa mid wanaagsan inay ahayd bayaankiisuna u fiicnaa can caaishata radia allahu canha qaalat ikhtasama sacd bnu abi waqaasin wa bnu zamcata fii hulaam caaisha waxay tidhi ikhtasama waxa dooday oo garamay sacd ibnu abi waqaas waa cabdu bnu zamca saxaabigii sacd bnu abi waqaas iyo saxaabigii kale cabdu bnu zamca ee ay sawdo walaalo ahaayeen um almu'miniin ayaa waxay ku garrameen fii ghulaamin wiil bay ku garrameen wiil addooni dhashay ayay ku garrameen fa qaala sacdun wuxuu idhi sacad yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam haadaa inankani ibnu akhii cutbata ibni abi waqaas inankani waa inankii walaalkay dhalay oo cutbo ahaaday walaalkoo cutbo ahaaday inankuu dhalay weeye cutbatu bnu abi waqaas waa sacdi bn abi waqaas iyo cutbatu bni abi waqaas cahida ilaya annahu bnuh wuxuu igula ballamo ii dardaarmay annahu inankani ibnuhu inankiisii inuu yahay sidaasuu iigu dardaarmay undur ilaa shabahih bal eeg ekaanshuhu cutba u eg yahay fa qaala cabdu bnu zamca markaasaa wuxuu yidhi cabdu bnu zamca wuxuu yidhi haadaa kani akhii waa walaalkay yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam wulida calaa firaashi abi welida waa la dhalay calaa firaashi abi firaashkii aabbahay baa lagu dhalay min waliidatihi addoontiisii ayaa markaa u dhashay waliida waxaa la yidhaahdaa waa addoonta sayidku u tegey haddaanu u tegin lama yidhaahdo waliida lama yidhaahdo firaashna noqon mayso mulkiga la mulkiyo keliya firaash ku noqon mayso firaash waxay ku noqonaysaa in markaa uu tago sayidku markuu u tago dabadeed waxay noqonaysaa firaash fanadara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama ilaa shabahih nebigu wuxuu eegay calayhi asalaatu wasalaam oo u arkay ekaanshihiisa iyo shabahiisa ayuu eegay fara'aa shabahan bayinan bicutbah wuxuuna arkay shabahan ekaansho bayinan cad oo waadixa oo bicutbah cutba uu shabbahayo waa cutbo halkaa taaganba ama waa cutboo yar aad iyo aad buu ugu eg yahay cutba faqaala wuxuu uhi nabigu sala allahu aleyh wasalam huwa laka yaa cabdu bna zamca aduu kuu sugnaaday oo bimacnaa lagu xukumayaa cabdi ina zamcahow alwaladu lilfiraash ilmuhu wuxuu u sugnaaday firaashku u sugnaaday hadday addoon tahay addoontaana sayidku u tegey dee firaashka waxa iska leh sayidkaa u tegey ayaa iska leh hadday zawjo tahayna firaashka zawjka ayaa iska leh marka alwaladu lilfiraash waladku firaashku u sugnaaday ilmuhu walilcaahiri kii zinaystee zine markaa ugu tegayna alxajaru waxaa u sugnaaday dhagax waxaa loo jeedaa fara madhnaan baa u sugnaato ilmo loo xukumayaa ma jiro yani wax xaqa ilmaha kuma leh waxtajibii minhu yaa sawdatu waxtajibii minhu iska xijaab oo iska qari yaa sawda sawdaay ka xijaabo oo ilmaha siyaanu kuu soo gelin falam yara sawdata qatu ilmahaasi marnaba sawda ma arag iyadoo sharcan uu walaal la noqonaayo ayuu haddana min baabi alixtiyaati nebigu u amray inay ka xijaabato u amray ayuu noqonayaa inankani sawdana waa ina zamca laakiin maadaamuu arkay markaa shabah bayina oo si cado aad iyo aad ugu eg inuu u eg yahay cutbat ibnu abi waqaas waxa uu amray ixtiyaad marka amarkan uu nebigu sawdo amrayaa waa min baabi alixtiyaad baabulixtiyaad weeye xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey khulaasada xadiisku sheegayaa waxay tahay zamca ayaa wuxuu lahaa addoon addoontaasina addoon firaashkiisii ahayd bay ahayd oo uu tegey marka qabla alislaam waxaa ka sinaystay addoontii cutbat bnu abi waqaas baa ka zinaystay ilmay dhashay ilmihii waa ilmo cutba u eg marka cutba wuxuu ku doodayaa maadaama anigu markaa ambiyaha ilmaha laga abuuray aan lahaa ilmuhu waa ilmahaygii sidaasaan walaalkii ugu dardaarmo u ihi ilmaha ka warhay anaa dhalay cutba inuu islaamay lama hayo way dhacday inay culammada qaarkood saxaabada ku dareen laakiin ma sugnaan oo daliil cad looma hayo inuu islaamay daliil cad looma hayo waxay u badan tahay inuu gaalnimadii ku dhintay ha yeeshee walaalkii ilmahan wuxuu doonay dee inuu markaa ku garramo uu yidhaahdo walaalkay baa dhalay wuxuu doonaba walaalkay ha ahaadee waa ilmo walaalkay dhalay weeye waa ina cutba wuxuu ugu doodayaana ma aha inuu markaa gabadhan guursaday mana aha markaa waxa weye tariiq sharciga inuu ugu tegay waxaa cutba ugu doodayaa sacadna markaa waxa weeye hadda uu sheegayaa doodiisu ku dhisan tahay waa in markaa ilmahan biyihii cutbo laga abuuray manu ogayn inaan zaaniga ilma aanu ku helayn zinadaas xukunkani marka mid ka qarsoon buu ahaa sacad waxaa kale jira sabab kowni iyo sabab sharci sabab sharci waxa weeye waa dariiqa sharciga ee ubadka lagu helo waa sabab sharci oo sharcigaa sugay sabab kowni waa maxay waa kownan wa qadaran in waxa weeye markaa ilmaha laga abuuray biyaha ninkaas laga abuuray dariiq sharciyaba bayaan lagaga abuurin be dariiq xalaalaba yaanu ku dhalan be waa sabab kowni bay kaasi noqonaysa markaa sharcigu waa ibtaaliyey oo ruuxa markaa zaanigee sinaystay zinada ubad kuma helayo waayo zinadu waa baatil wamaa buniya calaa baatilin fahuwa baatil wixii baatil lagu dhisaana waa baatil maadaama wixii baatil lagu dhisaa ay baatil yihiin ibnu zino ma yeelanayo nasab markaa saxiixa uu aabbo ku abtirsanayo yeelan maayo hadda firaashnimadii laakiin in lagu sugayo ayaa laga qaadanaya gabadhuna firaash waxay ku noqotaa laba shay laba shay mid bay ku noqotaa mid ahaan ama waxay ku noqotaa inay addoonta ay sayidka u tegey ama waxay ku noqotaa inay sawjo tahay ninku la kulmay ama ay suuragal tahay inuu la kulmo labadaa mid ahaan bay firaash ku noqotaa hadday markaa firaash tahay ilmihii yimaadda haddaanu ka dhaaraninoo licaankii aanu marin waxaa yeelanaya saaxibulfiraash cidda firaashka leh ayaa marka ilmahaasi uu sugnaanaya wuxuu kaga baaqan karaa licaan inuu la yimaado uu ka dhaarto ilmahaas oo uu yidhaahdo ma dhalin shantii markaa waxaa dhaaroodna u maro waa inagii soo marray licaanka hadday taasi dhacdo ilmahaasi waa ka baaqanaya haddii kale kama baaqanayo haddii kale kama baaqanayo garanay gabadhii markay firaash tahay xukunka xadiiska sheegoo caddeeyey alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar xajarna ha u qaadan in loo jeedo dhagax lagu dilayaa u sugnaaday in laga tilmaamayo waayo zaani kasta dhagax laguma dilo zaanigu markuu muxsan yahay oo guur hore soo maray guurkaana weliba markaa uu ku sameeyey galmo ku sameeyey dabadeed hadduu zinaysto ayaa la rajminaya oo dhagax lagu dilayaa laakiin haddaanu guur hore soo marin dee waa jeedal sida aayadda suuratu ba ay sheegayso azaaniyatu wazaanii fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda marka alxajaru looma jeedo dhagax baa lagu dilaya muraadku maaha ee waxaa laga tilmaamaya alkhayba walxirmaan waxaa u sugnaatay yani markaa guuldara u sugnaatay iyo faramadhnaan oo ubad markaa kuma helayo zinada muraadka looga jeedaa waa saas yada weyi marka garanaya haddii ay firaash tahay inkii ka sinaystay aan loogu abtirinay ilmaha garanay haddaynay firaash ahayn gabadhii oo ay madax bannaan tahay oo addoon leeyahay oo u tegay ma aha zawjo nin qabana ma aha waa gabadh markaa waxa weye madax bannaan ama shabbad ha ahaato ama yaynay ahaanbe yacni ciday markaa waxa weeye hadda zawj u ah ama sayid u ahoolihi ma jiro xaalka caynkaasa haddii markaa ay sinaysato oo ilmo ay dhasho muxuu xukunkeedu noqonayaa ma tanbay la mid tahay mise waa ka duwanaan kartaa ta ahlucilmiga waa isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxay haleeshiiyeen waa jumhuurka culammade nooca halkan lagaga warramay haleeshiiyeen oo taan firaashka ahayna waxay yidhahdeen tii firaashka ahayd bay la xukum tahay oo yadana ilmaha zinadaa iyadunbaa loogu abtirinayaa zaaniguna marnaba ma helayo ubad ku heli maayo zinada waxaanu cuskanaynaa bay yidhahdeen xadiiska markaa cumuumkiisa walil caahir alxajar sabab ha lahaado laakiin lafdigani waa lafdi markaa waxa mustaqili ah oo gaarkiisa mufiid u ah marka cumuumku wuxuu noqonayaa bixasabi lafdi marka caahir kasta bimacnaa zaani kasta ku kastoo sinaystay waa inaanu wax ubada helin waan ilmo markaa loogu abtirin zinadaana ubad aanu ku kasbanayn marnaba sida jamaahiirta culammadu mareen saas weeye daa'ifo yar oo culammada ka mida ah waxay mareen maya haddii gabadhu ay madax bannaan tahay oo aynay firaash ahayn ilma haddii la garanayo kii dhalay waa loogu abtirinayaa si aan nasabadu u lumin waxaanay u deliishadeen xadiiskii sheegayay man abuuka yaa ghulaam xadiiskii jurayj waxaa jiray nin caabid ah oo ummadii hore ka mid a waxaa la odhan jiray jurayj baa la odhan jiray meel yar oo sawmicad oo ku khalaaweeyo ku cibaadaysto ayaa u dhisnayd nin cibaado u go'ay buu ahaa oo iska raahib ah halkiisaasna ku cibaadaysta aadna u cibaado badan isagoo tukanaya ayaa hooyadii u timi salaad buu ku jiray waa u yeedhay waxay tidhi jurayjow wuxuu isku qabtay ma hooyadaabaad ajiibtaa oo aad markaa aqbashaa yeedhmadeeda mise salaaddaadaad wadataa wuxuu u badiyey inuu salaaddiisa wato markay aragtay inaan u jeedina salaaddiisii iska sii wato ayay ka tagtay maalin labaad bay ku soo noqotay sidii si la'eg waa u yeedhay ummi wa salaatii buu niyadiisa iska yidhi wuxuu u badiyey inuu salaaddiisa wato hooyadii waa habaartay waxay tidhi ilaahu ha ilaa dumarka xunxun wejiyadooda aad tusto ha dilin yani dumarka zinaysta ilaa wejiyadooda aad tusto ilaahayow ha dilin way u todhoo habaarkii may sii fogayn may odhan markaa waxa weeye dumarka xunxun ilaa uu ku dhaco kumay habaarin halaakiyo wax la mida laakiin cadhadii waxay ka keentay inay saa ku habaarto allaahumma laa tumitu xataa turiyahu wujuuha almuumisaat waxaa dhacday gabadh baa doontay inay markaa sumcadda ka disho intay sinaysatay oo uur lagu arkay gabadhii ayaa waxaa lagu yidhi ilmahan yaa leh waxay tidhi jurayji baa leh dadkii waa xanaaqeen meeshii bay ku soo qamaameen meeshii bay ka dumiyeen war waa maxay maxaad inantan markaa waxa waye sidan ugu biis sidan iyo sidan baad samaysa yacani wixii lagu yidhi bay iska qaateen oo xataa may su'aalineen markiiba waxay ku bilaabeen dagaal bay ku bilaabeen ilaa meeshii ay ka dumiyeen wuxuu idhi balla kaalaya ilmaha sheegaysaan ilmihii baa la keenay ilmihii markii la keenay ayuu markaa laba ragcadood tukaday ilaahay buu baryey ilmihii yaraa buu u yimi waa ilmo yaroo dhashay oo dee markaa aan hadal garanayn markaasuu wuxuu ku idhi man abuuka yaa ghulaam wiilow aabbaha waa kuma yaa ku dhalay ilmihii yaraa buu ilaahay ka hadliyey wuxuu yidhi hebel ninka la yidhaahdee dhoobiga ah yacni xoolo raaca ah ayaa aabbahay ah taasina waa karaama weeyi waa min baabi karaamaati alawliyaa adilada u daliilka ah karaamaadka awliyada ayuu xadiiskaasina ka mid yahay waa xadiis macruuf ah oo saxiixa nebigaana calayhi salaatu wasalaam sheegay waana xadiis saxiixa weeyi ahlucilmiga qaar marka waxay ka deliishanayaan maadaama nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas jurayj markuu inankii weydiiyey man abuuka yaa ghulaam ou idhi fulaan alraaci ka waranka nebigu qisadaa ka warramay aabbana lagu magacaabay waxaa laga qaadanayaa in markaa loogu abtirinayo kii zaaniga ahaa suurada aynay gabadhu firaash ahaynee madax bannaan tahay marka xadiiskan iyo xadiiskaa labada macnaa lagu kala xambaaraya asheekh ibnu cuthaymiin marka uu sharaxa riyaadu riyaadusaalixiinka xadiiskaa sharxayo jurayj fawaa'idda uu sheegayay ka mid tahay labada qowl markuu sheegayana wuxuu u badinayaa inuu u iilanayo in loogu abtirinayo xaaladdaas laakiin culammada jumhuurku waxay kaga jawaabayaan leeyihiin yacnii abuuka waxaa loo jeedaa xaggii kowniga ama qadarka ayaa laga tilmaamaya laakiin xaggii sharciga lagama tilmaamaayo xagga sharcigana xadiiskan baa sheegaya waxay kaloo cuskanayaan xadiis kaleo abu daawuud soo wariyeyna waa deliishanayaan jumhuurku calaa kulli xaal xadiiskani wuxuu kaloo sheegayaa in nabigu amray calayhi salaatu wasalaam sawda inay ka xijaabato waxtajibii minhu ya sawda marka waa min baabi alixtiyaad saynu soo sheegnay baabulixtiyaad weeye iyo markaa tawaruc iyo xalaal miirad yacni noocaas weeyaan waxay kaloo culammadu ka qaataan xukunka xaakimku inuu yahay mid dawaahirta ku dhisan ee baatinka inaanu waxba ka beddelayn shay xaaraana hadduu xaakimku xukumo inuu xalaal yahay fii baatin alamri inaanu xalaal ku noqonayn waatii xadiis kale oo saxiixa ku sugan ku soo aroortay inama ana bashar wa inakum takhtasimuuna ilay falacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujatii min bacd faman qaطactu lahu min xaqi akhiihi shayئa falaa ya'khudhu fainama aqطacu lahu qiطcatan min annaar nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi anigu waxaan ahay bashar aadami baan ahay idinkuna waa isula kay xukum imanaysaan waxaa laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inuu ka fasiixsan yahay ama dooddiisa ka sheegan og yahay xaqa walaalkii wax ka mida faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shayan falaa yaahudhu kaan u xukuma xaqa walaalkii wax ka mida aan u xukumaa yaanu qaadanin marka xukmu lxaakimi laa yuxallilu xaraaman walaa yuxarimu xalaala ayay yidhahdaan culammadu fainamaa aqطacu lahu qiطcata min annaar waxaan u goynayaa gobol naara ayuun baan u jaraya can caaishata radia allaahu canha annaha qaalat ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam dakhala calaya masruura caaisha waxay tidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam dakhala calaya waa ii soo galay masruuran xaaluu faraxsan yahu ii soo galay tabruqu asaariiru wajhi ay wirwidhayso asaariiru wajhi yacnii laymanka wejigiisu ay wirwidhayaan asaariirta waxaa laga tilmaamayaa yacni liidliidka wejiyada yani qofku marka waxa weeye wejigiisa waxaa dhici karta inuu markaa layman oo kale ay ka muuqdaan marka laymanka wejigiisa ku yaalla ama waxa weeye halkaa jabhade uu ka sujuudo wejiga ku yaalla marka sidaa la yidhahdo layman bay samaynayaan sare loo yaro qaado laymankaas iyagoo marka ay wirwirayaan ayaa nebigu ii soo galay ayay tidhi tabruqu xaalay wirwirayso asaariiru wajhi laalaabka wejigiisa ama laymanka wejigiisu ay werwerayaan fa qaala wuxuu idhi alam taray miyaanad ogayn anna mujazizan ninkii mujazis la odhan jiray nadara aanifan haddeer inuu eegay ilaa zayd bni xaarisa zaydoo ina xaarisa ah wa usaamata bni zaydin iyo usaamo ina zayd ah waa laba isdhalay ayuu eegay addimadoodii fa qaala wuxuu idhi ninkaas mujazis la yidhahda mujazis almudliji ina bacda hadihi alaqdaami min bacdin addimadan qaarkood kuwa kaley ka mid yihiin bimacnaa way isdhaleen wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa oo xadiiska ka mid ah wa kaana mujazisun qaa'ifa ninka mujazis la yidhahdaana wuxuu ahaa nin sooca yaqaana alqiyaafa waa hiddasooca nin sooca yaqaana buu ahaa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey usaamatu bnu zayd iyo zayd bnu xaarisa aabbihiyo inankiibay isu yihiin xagga midabka haddaba way kala duwanaayeenoo midna waa caddaa midna maarin buu ahaa marka midabkoodii baa kala fogaa sidaas aawadeed bay dadka qaar isweydiin jireen oo odhan jireen waa labada nin miyay isdhaleen midabkooduna aad buu u kala duwan yahay midna waa cad yahay midna waxa weeye waa asmar yacni caddaan shaqo kuma le ee madow baa ku yara jira yacni maarinoo kale noocaas uu yahay yani casaan madow yari ku jiro marka labadii midab maadaamay kala duwan yihiin oo midabkoodu iskhilaafay bay dadka qaarkood waxay ka hadli jireen yacnii nasabka usaama inuu ina zayd yahay ayay markaa shaki ka muujin jireen dadka qaarkood marka waxaa jirta qabiilo carabta ka mida ah oo aad loogu yaqaano hidda sooca oo qolada bani mudlij la yidhaahdo waxay aad ugu caan ahaayeen hidda soocay aad ugu caan ahaayeen inay dadka firsoocaan oo hidda sooca yaqaaniin marka nin qolyahaas ka mid a oo weliba shakhsiyanna ku sii sheegan inuu hidda sooca yaqaano ayaa wuxuu arkay usaamatu bnu zayd iyo zayd bnu xaariso xagga sare waxay ka huwan yihiin maryay huwan yihiin oo waa jiifaan marka wejiyadoodu ma muuqanayaan addimadoodaase markaa mara ka qaadan tahay oo bannaan jidhkoodan kale ma bannaana maraa saaran addimadii markuu arku wuxu yidhi addimadani qaarkood ba qaarka kaley ka tirsan yihiin bimacnaa waa isdhaleen farac bay kale yihiin addimadii buu isku hidda soocayaa iyagoo aan markaa waxa weeye isku midab aynay ahayn jidhkii kalena aanu arkay xadiidkan muxuu shiikhu u keenay licaan baa laga hadlaye muxuu u keenay xadiiskan wuxuu u keenay culammadu waxay ka daliishadaan qiyaafada ama hidda sooca cidda markaa taqaana in la cuskanayo hiddasoocaas haddii wax ka xoog badan aan la haynin oo khiyaafadii xukum sharciga in laga tartiibinayo laga sababaynayo ama laga dhalinayo ayaa jamaahirta culammadu ka deliishadaan oo ay kala baxaan siday uga deliishanayaanna waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam hadalka ninka hiddasooca yaqaanaa uu yidhi waa ku farxay wax baatilana nebigu kuma farxo faraxa uu nebigu ku farxay waxaa laga garanayaa taqriiruu taqriirinayo arrinkaas sugayo inay tahay idan khiyaafadii in wax lagu dhisi karaa laga qaadanayaa hiddasoocnimada ciddii taqaanay khabarkoodii iyo warkoodii in wax lagu dhisaayo oo la cuskanayo ayaa laga qaadanaya marka shay ka xoog badan haddii la waayo cidda hiddasooca taqaana qowlkooda waa la cuskanayaa laakiin shay ka xoog badan oo khilaafaya haddii la helo alxukmu lilaqwa xukunku wuxuu u sugan yahay ka xoogga badan sida adilada sharcigaaba marka la kulmin kari waayo siday u kala xoog badantahe u kala arjaxsantahay loo kala qadimo ayaa loo kala arjaxayaa shay ka xoog badani haduu caarido shaygaa ka xoog badan baa la raacaya alxukmu lilarjax haddiise wax ka xoog badan oo caaridaya aan la haynin wuxuu noqonayaa muctabaro waa la cuskanaya ictibaar haddaanu lahaan lahaynna nebigu kuma farxeen ee inuu ictibaar leeyahay oo la cuskanayo oo la tixgelinayo ayaa markaa uu ku tusinaya faraxa uu nebigu ku farxay calayhi asalaatu wasalaam markii dambena uu arrinkii sheegay oo tanwiihiyey qowl muctabara inuu yahay mar hadduu muctabar yahayna xukun baa lagu dhisi karaa laakiin bisharti wax ka xoog badan waa inaanu jirin cidda qiyaafada samaynaysaa waa inay tahay cid qiyaafada taqaana oo la jirrabay waa inuu yahay cid ila khabarkiisaa la cuskanayaaye waa inuu yahay cid muslim ah mar labaadka cadli ah mar saddexaadka qiyaafada taqaana khiyaafadii waa in la jarribay marar badan ou mar walba asiibaa waa la jirrabayaa markaasaa mar walba sawaabka markuu ku beegmo mararkaa badan oo aan mar iyo laba toonna ahayne ka badan ou mar walba asiibay oo sida uu ku hidda soocay ay u dhacday markaasaa la odhanayaa maanta laga bilaabo waxaa loo aqoonsanayaa inuu markaa khiyaafada yaqaanaa loo aqoonsanaya inay mar ruuxa ugu beegantaa khiyaafadii inuu yaqaano sheegi mayso miraar cadiida waa in arrinkaasi dhacaa una asiibaa intaasoo shardi haddii ay dhacaan waxaa loo aqoonsanaya inuu qaa'if yahay khiyaafadana waa la ictibaarinaya wax ka xoog badan oo caaridaya haddaanu jirin abuu xaniifa sidaa waa khilaafo oo wuxuu yidhi khiyaafadu cibro ma leh lama tixgelinayo lagumana camal falayo wuxuuna yidhi xadiiskani ma sheegayo nasab la ysku khilaafsanaa iyo wax la mida oo lagu ilxaaqiyey sheegi maayo laakiin mawdic nasabkiisaba la garanayo ayuu ku saabsanaa laakiin mas'ale arrin la ysku hayay oo muctabar ay meesha oo ilxaaqu sidaa ugu yimi haleeshiinta markaa ciddaa nasabkeeda la haleeshiinayo ay ugu timi ma ahayn calaa kulli xaal laakiin waa inagii sheegnay dadka qaarkood inay arrinkaa ka hadli jireen maadaamay kala midab yihiin marka waxa weeye inay tani sii xoojinayso nasabka sugistiisii ay sii adkaynayso sii xoojinaysaa laga qaadanaya taasina waxay sheegaysaa calaa kulli xaal ictibaar inay leedahay markaa sida jumhuurku mareen ayaa saxiixa haddaba khiyaafadii ma waxaa loo shardinayaa qaa'if keliya mise laba qaa'if waa in la helaa yacanii culammada qaarkood waxay markaa leeyihiin waa in markaa laba ay noqdaan laakiin xadiiskani wuxuu sheegayaa markaa mid keliya inuu ahaa ayuu tilmaamaya waxaa daba jira casrigan waxyaalo la isticmaalo oo khiyaafadii shabbahaysa dheecaanada dadka laga qaado ee hiddasooca markaa lagu sheegaayo oo markaa lagu soo saarayo dadka hiddasoocooda waxay shabbahaysaa baabkii khiyaafada marka waxay noqonaysaa jumhuurkii culammada ee taa ictibaariyey intanna tanna markaa waxa weeye la haleeshiinayo ay noqonayso marka waxaan inay iyaduna muctabar tahay ayaa laga qaadanaya tii baa la ilxaaqinayaa waa masale casriya naasilo waa tahay laakiin waxay noqonaysaa min baabi alqiyaas bay noqonaysaa in tii looga qiyaasanayo qiyaafadii aynay mulxaq u noqonayso laakiin hal arrin waxaynu baraarujinaynaa ma aha dheecaannada dadka laga qaadayo ee hiddasooca lagu soo saarayo inay qatci tahay oo nasabkii sharcigu sugay in lagu ibdaalin karo ma aha arrinka noocaas waa arrin khalad ah. dadka qaarkood waxay markaa sameeyeen in si dhammaystiran ay isaga ictimaadeen oo isaga cuskadeen oo ciddii nasabkoodu sharcigu sugay ay yidhaahdaan waxaa lagu kala saarayaa in markaa laga qaado dheecaamada laga qaado waxaa lii sheegaya qiso inama dabadda jira ayaa waxaa la yidhi aabbahood gabadh yarow guursaday oo shan carruura u dhashay aabbahoodna waa dhintaye bay waxay is yidhahdeen dhoofiya etoobiya la geeyey dhi an eegii baa laga qaaday dheecaamadii markii laga qaaday ayay waxay yidhaahdeen gaaladii baad ku odhanaysaa mid baa iswaafaqsantihin afarta kalena isma waafaqsanidiin waxay gaaladu ku yidhaahdeen bay iska aqbaleen markaasey waxay yidhaahdeen ilmahaasun baan walaalannahaye afarta kale gabadha meel kale kala timi annagu ilmahaasoo keliya baanu ku shaqa leennahay afarta kale shaqa kuma lihin tan noocaasoo kale waxa weye waa arrin khalada shareecada waa arrin khilaafsan weeye waayo dhian eegu waxa ugu badane uu faa'iidaynayaa waa khiyaafadan oo kale khiyaafadana marka hore ma la cuskanaya oo nasab ma lagu sugayaa malse lagu diidayaa waa mas'alo fuqahadu isku khilaafsan yihiin fuqahaa ulislaam jumhuurku waxay leeyihin waa la cuskanayaa laakiin waa goorma marka la cuskanayaa waa wax ka xoog badan oo khilaafsan haddaan lahayn ee haddii wax ka xoog badani yaalliin waxa ka xooga badan baa markaa wax ictibaar kaleh iyadu wax ka soo qaad ma leh cinda ahli ilcilmi jamiican culammadoo dhami saasay leeyihin marka aabbaha gabadhaa qabay ee zawjadiisa ay ahayd ee ubadka ay u dhashay ee ubadka isagu aanu ka shakin kana dhaaranna ilmo hebel inay yihiinna uu aqoonsaday una qirtayna cid sharcan u diidi kartaa ma jirto laa dhaxal baan loo diidi karin walaa nasabkaan loo diidi karin cidda zina ku sheegtaana waxay noqonaysaa inay ku dhacday dembi kabaa'iroo weyn ay ku dhacday oo ay qadfi ku jirto xishooddarradooda aayadooda aabboo hooyadoodoo kale ah bay zina ku ganayaan wax waxay u hayaan iyadaynay jiri waxyaalaha noocaasi waa in marka aad iyo aad looga taxadira oo layska jaraa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala dukira alcazlu lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalama faqaal abi saciidin alkhudri waxa uu yidhi dukira alcaslu waxaa la sheegay casliga ayaa la sheegay casligu waxa weeye waa ninku inuu xaaskiisa u galmoodo kadibna markaa waxa weeye markuu is yidhaahdo biyihii baa kaa imanaya inuu biyaha dabadda ku daadiyo taasaa waxa la yidhaha casli biyihii buu dabadda ku daadinayaa taasaa waxaa la yidhaha casli baa la yidhahdaa marka nebigaa loo sheegay sala allahu aleyh wasalam qaabkaa in la sameeyo biyaha dabadda lagu daadiyo markii rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi walima yafcalu axadukum muxuu u samaynayaa sidaa midkiin walam yaqul ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam falaa yafcal dalika axadukum ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam yaanu sidaa midkiin samaynin ma odhan ee wuxuu yidhi muxuu midkiin sidaa u samaynayaa yani ma reebin nebigu sala allahu aleyh wasalam fainahu laysat nafsun makhluuqatun ila allahu khaaliquhaa fainahu shaniye laysat nafsu nafi ma aha naftaasoo makhluuqatun la abuuray ila allahu khaaliquhaa inuu ilaahay abuuray mooyaane yani naf kastoo la abuuray ilaahay unbaa abuuray macnuu wuxuu u hadduu ilaahay doonaayo biyahan inuu ka abuuro ilmo ka abuuro kamaad gaadhsiin karteen inaad ka badbaadiso iyo inaad debad ku daadiso toonna bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey xadiiska kalena waxa uu ku saabsan yahay mawduucaasuu ku saabsan yahay isagana bal aan ku darro can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma qaal jaabir wuxuu yidhi kunna naczilu waalqur'aanu yanzil kunnaa waxaanu ahaan jirray haddaannu saxaabadii nebiga an nahay sala allahu alayh wasalam naczilu qaar casli sameeye ayaanu ahayn waa bimacnaa galmada biyaha debadda ku daadiya intuu xubintii la soo baxo ayuu debadda ku qubaya qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi low kaana shay'an yunhaa canhu lanahaanaa canhu alqur'aan sida shiikhu kitaabka u qoray qaala sufyaanu kumay jirin isagoo xadiisku xidhiidhsan kunna naczilu waalqur'aanu yanzil low kaana shay'an yunhaa canhu lanahaana canhu alqur'aan sidaasaa markaa sheikhu kitaabka u qoray saas aawadeed bay culamada qaarkood ku naqdiyeen oo yidhaahdeen sida xaafid ibnu xajarba fatxulbaariga ku sheegaayo sida markaa waxa weeye saaxib alcumda ama mu'allif alcumda sida uu qoray waxay u eg tahay hadalkan inuu xadiiska ka mid yahay waana mudrajo wa min kalaami sufyaan marka sida uu markaa qorayna waxay ku tusinaysaa inuu xadiiska ka mid yahay kamana mid ahaa xaafid ibnu xajar waa ku inkiray arrinkaas saaxib alcumda laakiin waxaa hariib ah isagoo saaxibulcumde ku inkiray intii mid la mida uu ku dhaco buluga si cajiib maa arrinku ku inkirayey saaxibu cumdat alaxkaam laftiisibuu ku dhacay isaga laftiisu oo buluqan wuxuu u keenay xadiiska kunna naczilu calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam walqur'aanu yanzil falow kaana shayan yunhaa canhu lanahaana canhu alqur'aan muttafaqun calayhi qadarkan dambena bukhaari ma soo warine muslim baa la gaar noqday waa qodob marka inuu bukhaari iyo muslim labadaba u nisbeeyaa xaafid ibnu xajar buluuqa ugu nisbeeyaa halad weeye inta hore oo keliya bukhaari soo wariyey muslimba ay soo wada wariyeen laakiin intan dambe muslim baa la gaaree bukhaari ma soo warin waa midda labaadee hadalkii mudrajka ahaa ee sufyaan uu lahaa sufyaan ibnu cuyayna ayuu wuxuu ka dhigay inuu taxa xadiiska iyo nasaqiisa ka mid yahay oo xadiiskiibuu ku sii dhex daayey oo kama soocin marka laba khata' buu ku dhacay cafa allaahu canna wa canhu wa can ilmuslimiina jamiica qaola sufyaanu sufyaan wuxuu ihi wa sufyan ibnu cuyayne low kaana shay'an yunhaa canhu hadduu ahaan lahaa ay huwa casligu shay'an yunhaa canhu shay la reebaayo hadduu ahaan lahaa lanahaana canhu alqur'aan waxaa naga reebi lahaa qur'aankaa naga reebi lahaa qur'aankiina ma reebinoo ma diidin oo casli ha samaynina ma odhan haddii shay un loo dabdiyana waxay noqonaysaa kaanadu inay taammo tahay low kaana shayun markaana waxay noqon lahayd hadduu shay jiri lahaa shaygaasoo yunhaa canhu lanahaana canhu alqur'aan labada xadiisba waxay ku saabsan yihiin casligay ku saabsan yihiin xukunka casliga culammadu waa isku khilaafaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa mubaaxo waa bannaan yahay culammada qaar baa waxay ku xidhayaan gabadha xorta ah hadduu ka idan qaato ninku ila jimaaci xaq bay ku leedahayeen casli waa la iman karaa oo markaa biyihii dabadda waa ku daadin karaa sidaas iyadaabay markaa yidhaahdeen culammo badani ay mareen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen waa karaahiyo in casli uu sameeyo ninku addoontiisuu leeyahay casli waa u samayn karaa ishkaal iyadu male waayo xuquuqda zawjada u waajibtoo kale uma waajibto addoonta yacanii xuquuqda ay zawjadu yeelanayso ma yeelanayso zawjadana hadduu ka idan qaato waa samayn karaa casliga waa la iman karaa labadan xadiisna culammadu waa u deliishadeen casligu markaa inuu bannaan yahay culamada qaar oo karaahatu tansiihi ka cabirayna waa jiraan xadiis baa jira casliga diidaya ayaa jira oo sheegaya nebiga sala allahu aleyh wasalam in la su'aalay casliga dabeedna uu yihi daalika alwa'du alkhafiy waa xabaalnoololintii yarayd weeyi saas aawadeed daa'ifo yar oo culammada ka mida oo ibnu xasmi ka mid yahay waxay ku tageen inuu casligu xaaraan yahay waayo wa'digu waa xaaraan xabaalnoololintu cidu nool in la xabaalo xaaraan weeye saas aawadeed waxay yidhaahdeen xadiiskaasi wuxuu faa'idaynaya inuu xaaraan yahay axaadiista kalena ibaaxadii asliyada ahayd bay waafaqsan tahay ibnu xasmina sidiisaba wuxuu qabaa qaacido qaacidadaasi waxay tahay haddii laba daliil soo arooraan laba xadiis oo midna uu yahay mid asalkii waafaqaya ibaaxadii asliyada ahayd midna ibaaxadii asliyada ahayd khilaafayo waxaa la odhanayaa ka ibaaxada asliga ah khilaafaya naasikh ah ka ibaaxada asliga ah waafaqayaana wuxuu noqonayaa mansuukh ayuu noqonaya sidaana wuxuu u yidhi waxay yidhahdeen shayga laba naqli in lagu sameeyo oo laba goor la raray iyo in mar la raray labada waxaa awlaysa in lahe mar baa la raray haddii la yidhaahdo markii hore waa la xaaraantinimeeyaa lagu xambaarayaa dee waxaa laga naqliyey min alibaaxa ila ataxriim haddii la haddana mar dambea la banneeyey haddana waxaa la naqliyey min ataxriim ila alibaaxa marka laba goor baa la naqliyaa ka dhalanaysa de waxa sahlaan lahay hal mar baa la naqliyey amaa qaacidada ay yidhahdaan alxaadiru muqadamun cala almubiix iyadu baabu naskhi ma aha waa baabu tarjiix calaa kulli xaal jumhuurku waxay leeyihiin ariiqaasoo kale kuma sugnaado naskhi tarjiix haddii laga maarmi waayo murajaxaadka wax lagu kala arjaxo waa ka mid murajaxaadkuna keligeed maaha murajaxaadku waa badan yihiin oo marbaa quwada sanadka lagu kala arjaxaa marbaa saraaxada lagu kala arjaxaa marbaa dalaalada lagu kala arjaxaa marbaa yani adilo khaarijiyaa lagu kala arjaxaa asbaabu tarjiixaadku waa mi'aad waa boqolaal marka alxaadiru muqadamun cala almubiix maaha murajaxa keliya meesha ku sugan murajaxaadku waa tacadudi karaan qudburaxaaha quwat lmadina fahya ladaa tacaarudin ma'ina yani waxa uu tarjiixu ku wareegaa sidiisaba wuxuu yahay waa wax malaha xoojiya fahiya ladaa tacaarudun ma'ina marka tacaarud jiro waxay noqonaysaa calaamad ku tusinaysaa tarjiix ku tusinaysay noqonaysa waxaa danniga xoojinaya ama malaha xoojinaya marka calaa kulli xaal sida fiicani dee waa in jamci marka hore la sameeyo naskhiga iyo tarjiixa labadabana waxaa ka horreeya jamciga waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskun buyina yani jamciga ayaa waajiba markuu suuro galo jamcigaa waajiba haddii waxa weeye jamci suuro geli waayo waxay noqonaysaa in waxa weeye haddii taarikhdii la garanayo naasikh iyo mansuukh in laga dhigo oo naskhi meeshii uu imanayo caynkaasay noqonaysa caynkaas ayay noqonaysa marka taarikhdii in la garanayaa loo baahan yahay oo labada daliilinaysaa u kala horreeyeen waa in taarikh loo hayaa haddaan taarikh loo haynin kanaa naasikha kanaa mansuukha kama awlaysin cagsigiisa waa dacwa waddacaawa in lam tuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaau albayinatu cala almuddaci marka daliil baa loo baahan yahay lagu caddeeyo inuu markaa midna naasikh yahay midna mansuukh yahay saas aawadeed culammada qaarkood waxay ku xambaareen dalika alwa'du alkhafiy haddii waxa weeye ruuxu uu isleeyahay ilmayaanu ku dhalan cudurdaar ku kalifayaana aanu jirin uuna isleeyahay eh, haddaad sidaas samayso ilmo ka abuurmi karaa ma jiro waxay noqonaysaa noocaasi inay tahay markaa mid aan fiicnayn waa sababuun nooc sababa oo baaqan karaa waayo waxaa dhici karta ninku isagoo aan dareemaynin in wax ka soo baxeen in wax yari ka soo baxeen baa suuragala waxaa yarna ilmaha laga abuuro ma qadcin karo inaan eh, ilaaba ilaa wax ka iman waayo ilmaha waxa laga abuuraya waa wax yar waxay ku leeyahay xayawaanaat manawiya markay ka hadlayaan waxay ku sheegaan malaayiin ya yani wax fara badan bay markaa ku tilmaamaan oo ay ku sheegaan waxay sheegayaan soddon malyan ilaa lixdan malyan wax u dhaxeeya bay masala noqonayaan bay ku leeyihin ilaa lixdan malyan bay gaari karaan waxaa laga abuurayaana waa mid ka mida ku leeyihin wax aad u yar markaa saas aawadeed tan waxaa lagu xambaarayaa xaaladaha qaarkood haddii idan la'aan inay ku dhacdo gabadhii xorta ahayd aynay idmin ee xaqeedii jimaaca ay u baahnayd aan la wada siinayn oo uu sidaa casliga u samaynayo waa weji waarida in lagu xambaaro xadiiska ruqsadana wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam mid la samaynayay bay ahayd nebiguna sala allahu aleyh wasalam ma reebin haddii la yahay arrinkani waa arrin khafiye see nebigu u reebaa ila nebigu ma oga marka waxay guryahooda ku samaynayaan gudihiisa iyo inay markaa casli sameeyeen haddaynay u sheegin miduu ka warqabo maaha haddaynay saxaabadu u sheegin miduu ka warqabo nebigu maaha aha waxaa la odhanayaa nebigu yaanu ogaano ilaahay baa ogaa marka arrinkaasi hadduu yahay arrin munkaroo aan bannaanayn qur'aan baa ku soo degi lahaa sida jaabirba sheegaayo oo nebigaa loo waxyoon lahaa markaasaa sidaa nebigu ku reebi lahaa calayhi salaatu wasalaam xukun taqriiriya ayaa meeshan yaalla xadiiska kale laftiisu waa caddaynayaa macnahaas oo nebigu kama reebin casligiina waa loo sheegay marka waa taqriir nebigu taqriirinayo calayhi salaatu wasalaam in la yidhahdo xadiidkan kalea ka dambeeyeyna taariikh caddaynaysa ma hayno hadduu xataa ka dambeeyana jamcigaa ka horreeya naskhiga sidaas aawadeed casligii ninku sameeyey ee uu addoontiisii milkulyamiinka ugu tegay uu ku sameeyey ama zawjadiisii uu ka idan qaatay uu ku sameeyey waxay tahay midaan xaaraan ahayn ayay tahay can abi darin radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul abi dar jundub ibnu junaada abi darin alghifaari radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul wuxuu sheegay inuu maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo inuu maqlay laysa min rajulin iddacaa ligayri abiihi wahuwa yaclamuhu ila kafar laysa min rajulin nin ma jiro ninkaasoo iddacaa sheegtay oo u abtirsaday ligayri abiihi aabbihii cidaan ahayn buu sheegtay oo yidhi ina hebel baa la yidhaahdaa ina hebel hebel baan ahay ama ina hebel baan ahay aabbe aan aabbihii ahayn buu ku abtirsaday wa huwa yaclamuh walxaal huwa isagu yaclamuhu uu og yahay kanuu ku abtirsanaya inaanu aabbihii ahayn ayuu ku abtirsaday ilaa kafar inuu gaaloobay mooyaane yacni ma jiro in sidaas sameeyaa ilaa kafara inuu gaaloobo mooyaane nooc kufri ayuu la yimi kafara xaqa abiih xaqii aabbihii buu ka kufriyey oo ka abaal ka daray waman iddacaa ku kastoo sheegtaa maa laysa lahu waxaan isaga u sugnayn falaysa minna nagama mid aho dayruu naga yahay waliyatabawa maqcadahu min annaar waliyatabawa ha dego ama ha diyaarsado maqcadahu makaanu fadhigiisa ha diyaarsado min annaar xaal maqcadkaasi uu yahay min annaari mid naarta ka mida xaaluu yahay ama xaaluu naar yahay makaanu fadhigiisaasi waman dacaa rajulan bilkufri ku kastoo ugu yeedha ama ku sheega rajulan nin bilkufri gaalnimo ku sheega aw qaala ama yidhaahda yaa caduwa allaahi cadowga ilaahayow walaysa kadalik walxaal laysa kadalik ay huwa laysa kadalik sidaas aanu ahayn ila xaara calayhi inay ku soo noqoto mooyaan yani waxaa laga tilmaamayaa yacni ku kasta oo nin kale ugu yeedha inuu gaal yahay ama cadow ilaahay yahay oo aanu sidaas ahayn isagay ku soo noqonaysa xaara calayhi ay rajaca calayhi isagay ku soo noqonaysa kada cinda muslimin walilbukhaariyi naxwu sidaasoo kale ayuu ahaaday xadiiskani muslim agtiisa bukhaarina waxaa u sugnaaday xadiiskan xadiis shabbaha oo la nooca waxaara bimacna rajaca xadiidkani wuxuu tilmaamayaa saddex mas'ale ayuu tilmaamayaa masalada koowaad waxay ku saabsan tahay nasab aanu lahayn ruuxu inuu sheegto ruuxi markaa sheegta aabbe aan dhalin isagoo garanaya badrheedh u sheegta wuxuu ku dhacay kufri yacani nooc kufriyuu ku dhacay waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo ka sogayso tii weynaanshaha badnayd ka sogaysa weeye waa kufrun duuna kufrin weeye abbaha uu sheeganayo waxaan farqi kale lahay inuu dhow yahay iyo inuu dheer yahay inuu fog yahay iyo inuu dhow yahay farqi ma kale leh waxaa soo gelaya hadduu yidhahdo inay hebel hebel baan ahay inay hebel baan ahay waxaa soo gelaya inuu markaa yidhaahdo qabiil aanu ahayn inuu sheegto oo uu yidhaahdo markaa reerkaasaan ahay ama nasab ahaan intuu taxoo tiriyo siduu u lahaa inay hebel hebel hebel hebel dabeedna u geliyo qabiil aanu ahayn u geliyo isagoo garanaya inaanu ahayn wa huwa yaclamu haddii arrinkaasi garasho waa uga dhacay istifaadada iyo warkii markaa faafay ee uu ka soo gaadhay dadkii hore ayuu sidaa ku maqlay masalan oo kale waxaa la yidhi waxaynu gallaa qabiilka caynkaasaynu gallaa taasna wuxuu ka soo gaadhay ab ka awow oo sidaa ay isaga soo rarayeen masalanoo kale waxaa lagu yidhi waxaynu gallaa quraysh nasabkeennu waa halkaas wax khilaafsana u ogaaday ma jiru istifaadadiina saasay ku sugantahoo warkii ku faafa nasabkuna istifaadu ku sugnaadaa haddaynay waaqici iyo xaqiiqadii waafiqin dembi kuma qabo lianna nasaba yasbutu bilistifaada yaqiin lama shartiyo marka horeba faafista warkaasi faafay baa ku filan ashyaada istifaadada ku sugnaatay ka mid tahay ashyaada istifaadada ku sugnaata ayay ka mid tahay masalan ruuxa marka in la yidhahdo ina hebel lama yidhaahdo maxaa caddaynaya inuu ina hebel yahay waaya sidaasaa loo yaqaanaa istifaada inay ku sugan tahay khalaas waa dhanta laakiin wax khilaafsan hadday ruuxa u caddaadaan oo nasabka la sheegayo inaan la gelin hadday u caddaato xaalka noocaasa waa inaanu sheeganin markuu ogaaday laga bilaabo waayo cibro ma yeelanayso faafistay faaftay haddii khilaafkeedu ay noqoto shay caddaaday oo sugnaaday ay noqoto marka abtirsiyo ruux aanu lahayn iyo aabba aan dhalin waa inaanu iska sheegan aabbihii inuu sheegtona waa inaanu ka qashaafin aabbihii hadduu ka santaago markaa inuu sheegto uu yidhaahdo kaa sheegan maaye waxaan sheeganayaa mid kalaan sheeganaya ka sharaf badan dee waxay noqonaysaa waciidku inuu ku degayo waciidkaasuu mucarad u yaho u bandhigaya iyo goodiga xadiis kale sheegayaana waa jira jannadu inay xaaraan ka tahay faljannatu calayhi xaraam halka kafar laga yidhi halkan xadiis kaleoo sheegaya faljannatu calayhi xaraam baa jira jannada xaaraanka ah waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya kufrigu inuu u qaybsamo akbar iyo asqar waayo aabba aan dhalin inuu sheegtaa kufri akbar oo milladda kaga baxayo bilkuliya ma aha e, waa nooc kufriya kufrigaana waxaa loo jeedaa dembi kabiiroo weyn waa kufrun duuna kufrin macnaha looga jeeda waa masalada labaad ee xadiisku sheegaya waxay tahay ruuxa sheegta waxaan isaga u sugnayn nebigu waa dayriyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu uhi falaysa minna annaga nagama midaho dayruu naga yahay falaysa mina loogama jeedo waa gaal lagama tilmaamayo waayo dembiye badan bay soo aroortay in cidda la timaadaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa mina waxay sheegaysaa nooc tabarru ah oo nebigu ka beri noqday marka waxaa laga qaadanayaa dembi kabiira inay tahay culammaduna waxay dembiga kabiirada ah waa dembi kastoo xad adduunyo loo sheegay ama ciqaab aakhiro oo makhsuusoo gaara loo sheegay ama cadho ilaahay lagu sheegay ama lacnad lagu sheegay ama laysa mina lagu sheegay waxay culamada qaar ku dareen ama iimaankaba laga nafiyoo loo diiday marka waxaa laga tilmaamayaa hadigayga ariiqadayada wanaagsan iyo hanuunkayaga iyo waddadayada wanaagsan kuma sugna baa laga tilmaamayaa bimacnaa dembi weyn buu la yimaa loo jeedaa walyatabawa maqcadahu min annaar hana diyaarsado meesha uu naarta ka degayo waa waciid weyn waxaa soo gelaya waxa aanu lahayn hadduu markaa yidhaahdo aqoon aanu lahayn buu sheegtay ama nasab aanu lahayn buu sheegtay ama maal aanu lahayn buu sheegtay ama farsamooyin aanu aqoon buu sheegtay kullu dalika waxay soo gelayaan waman iddacaa maa laysa lahu fadiilo aanu lahayn hadduu sheegto waa la mid waa soo gelaysa waayo wuxuu samaynayaa yacni been iyo tadliis iyo khiyaama ayuu samaynayaa masalada saddexaad xadiidku xadiisku sheegaya waxay tahay ruuxii markaa ruux kale ku sheega gaalnimo oo yidhaahda gaal weeye ama waa cadow ilaahay haddaanu sidaa ahayn isagay ku soo noqonayso haddaba waxaa ku soo noqonaya waa maxay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen gaalnimada ku soo noqonayso ruuxa uu gaalaysiinaya haddaanu gaal ahayn ta'awulna arrinka aanu ku odhan isagaaba gaaloobayo milladda ka baxaaya liannahu sama alislaama kufra waayo islaamnimadiibuu ku magacaabay gaalnimo culamada qaar baa sidaa maray waana sida mutawalli oo asxaabu wujuuha shaaficiyada ka midii uu ku tegey ha yeeshee agsarka culammadu may odhantaa waa ku gaaloobay oo milladdu bilkulliya ugaga baxaya may odhan ta'awul arrinkaasi hadduu ku dhacana inaanu gaalnimo noqonayn adila ku tusinayso saxaabada qaarkoodba ta'awul ay wax awilanayaan bay cid ugu ganeen ama gaalnimo ama nifaaq markaasaa markaa la caddaynayey cidday munaafiqa ku sheegay inaanu munaafiq ahayn ama cidday gaalka ku sheegay inaanu gaal ahayn lamana gaalaysinoo lama odhan ashahata baab buu u baabaystaa bukhaarigu ikfaaru muta'awiliin ku saabsan waayahay ahlucilmiga qaarkood waxay haddaba yidhaahdeen qofka gaalnimo cid kale ugu gana biduuni ta'awul ugu gana ama bagyi ahaan iyo arrinkaasoo kale ugu gana wuxuu halis u yahay isaga markaa waxa uu walaalkii ku gana in lagu imtixaano ou gaalnimada caaqib ahaan ugu dambeeyo yani yukhaafa calayhi min alkufr gaalnimadu ku masabiday baa dhici karta isagii in lagu imtixaano oo caaqibadiisu kufri ku dambayso oo waxay noqonaysaa bay yidhaha min baabi tasmiyati shay biictibaari maa ya'uulu ilayh daa'ifo kale culammada ka midii waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa ismigii takfiirkiiyo gaalaysiintaa ku soo laabanayaa looga jeedaa waliba riwaayadda ee markaa tan kaga sii cad baa jirto faqad wajaba alkufru calaa axadihima kufri baa labada midkood ku waajibay marka culamada qaarkood ala kulli xaal waxay yidhahdeen kufrigan waxaa lagu xambaaraya kufrun duuna kufrin ama ismu takfiiri iyo dembigii takfiirka iyo gaalaysiinta ayaa ku soo laabanaya ama waxaa laga tilmaamaya kufrun duuna kufrin yacani waxaa ku soo laabanaya waa nooc kufri ah kaasna waxaa lagu xambaarayaa inaanu akbarkii ahayn ow yahay kufri asghar ama kufru laa yanqul can ilmilla aimada qaarkood waxaa laga soo raraa inay yidhaahdeen axaadiista waciiddada ku saabsan inaan la awilin baa fiican ee dadka markaa waxa weeye maqalladooda ay ku dhacdo waciidku uu ku dhaco si arrinkaasi u noqdo mid aad iyo aada uga reebo uga caydhiya oo taawiilka la awilayo oo la odhanaayo waxaa looga jeedaa kufrun duuna kufrin ama waxaa looga jeedaa laysa mina hadigaygiiyo dariiqadeeda wanaagsan kuma sugna iyo ashyaada la midka ah waciidkii waxaa ka dhalanaya nowcan maa in dadka maqalkooda ay khafiif ku noqoto ay ka yaraato culayskii uu lahaa ee laga rabay dadka inay ka reebto inuu xoogaa khafiifa ka imanayso marka culamada qaar baa waxay yidhaahdeen waxa fiican in axaadiista la akhriyo saa lagu dhaafo laakiin haddii waxa weeye ay jiraan cid axaadiista daahirkooda qabsanaysa dadkana saa ku gaalaysiinaysa oo fasaadka caynkaasi uu ka imanayo dee waxay tahay in loo bayaamiyo oo loo caddeeyo in arrinkaasi aanu ahayn kufri akbar in loo bayaamiyo loo caddeeyo ayaa loo baahan yahay waana caddayn xukunka sharciga la caddaynaayo oo adilada markaa waxaa la caddaynaayo macnaheedu siduu yahay iyo sida isku waafaqaysa la caddaynayo dadka qaarkood inay macno khalada ka fahmaan ay is yidhahdaan sidaasaa nusuustii adiladu sheegtay dabeedna dadka ay ku gaalaysiiyaan haddii arrinkaasi ka imanayo laa budda min bayaan in la caddeeya waa lagama maarmaan oo nusuusta mutashaabihaadkaana loo celiyo muxkamaadka loo celiyo lana caddeeyo cidda dadka ku gaalaysinaysa xaqdarrada inay baatil ku sugan tahay waxay sheegeenna xaq aanu ahayn adilada iyo nusuusta u daliilkaana yacni la caddeeyo adilada insaan lagu jamcinayana loo tilmaamo iyadu waxay noqonaysaa lagama maarmaan ayay noqonaysaa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk